bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb العaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiin wla cudwana ila clى الظaalimiin slى اllah wslm wbaaraka clى muxamed wclى alih wsaxbih أجmaعin qala اlmuأlif raximah اllah fasl wnisaab الزuruuci wالhimaari hamsaة awsuqi fasalkan wuxuu kaga waramayaa wixii beeraha kasoo go-a iyo zakadooda ayuu ka waramaya wa nisaabu zuruuci zuruuc zaraca nisaabkiisu wixii zuruuca iyo wathimaari khamsatu awsuqin shan wisqi weeyaan wahiya shanta wisqi alfun wa sittumiati ritlin waa kun iyo lix boqol oo rodol bilciraaqiy nusakha qaarkan waxay qorayaan albaqdaadiy baqdaadi halka ciraaqiga wa fii maa zaada intaa waxay ka ziyaadana bixisaabihi ayuu wa fiihaa dhexdeeda waxaa ahaaday oo laga bixinayaa in suqiyat bimaai samaai biyaha cirka haddaa lagu waraabiyey aw isayxi ama biyaha dareeraya ee iska socda lagu waraabiyey al cushru cushur baa markaas dhexdiisa ahaaday oo ku waajibo laga bixinaya wain suqiyat haddaa lagu waraabiyo biduulaabin duulaab yacni waa aaladii biyaha lagu soo saarayey ama xayawaan ha kusoo saaro ama isagoo laftiisuba wax kale ha soo saaro waxa weeyaan waa soo saaray biyihii ayuu waxa weeyaan aalad kusoo saaray aw nadxin ama rushayn ayaa uu ku waraabiyey nisfu lcushri ba ahaada iyadana nadxigu waxa weeyaan naqlulmaa biyihii oo lasoo qaado mahashiisa laga soo qaado oo zarca la geeyo ayaa la dhahda markaa duulaabki iyo nadxigu wuxuu kusoo ururayaan uun aaladahan wax lagu soo biyaha lagu soo saaro ee wax lagu waraabiyo ayuu ku waraabiye weyaan waay xaggan waa beerihii uu inoo soo koobay sheekhu raximah llah shuruudahay ku waajibaysan hore noogu soo tilmaamay marka imika wuxuu inoo sheegayaa nisaabka uu leeyahay iyo inta la bixinay marka wa nisaabu zuruuci zaraca waa inaga soo tilmaanayo waxaa la idhaahdaa waa wixii midhaha ah ee adag sida haruurka carabikhida qamadida heeda fuulka faasulyaha bariiska kuwaas weeyaan zarc baa lahaa imaarkuna waa cinabka iyo timirta iyo waimaar khamsatu awsuqin shan wisqi weeyaan misaabkiisu wisqigu waa situuna saacan lixdan saac wey wisqi waxaa lahahdaa situuna saacan saac waa arbacatu amdaad af afar mud wey oo labada gacmood lasoo daray afar jeer gacmood labada lasoo daray waxa la hahdaa saac baa la dhahdaa marka waa lixdan saac ayuu noqonaya lixdan saac buu noqonaya situuna saaca lixdankaa saac eh, haddii sahno kiilo waxaad ufadishiin kiilo garaamki saaciiba waa laba kilo iyo badh meelahaas markuu ugu yaryahay markuu ugu yiri wuu ka badan karaa ilaa saddex kilo gaari kara marka lixdankii lixdankii saac horta wisqigiiba lixdan saac halka wisqi shan wisqi soo lama odhan shan wisqi halka wisqi waa lixdan saac lixdan shan ku dhuf waa imisa saddex boqol soo ma waa saddex boqol oo saac wey saddexdii boqoloo saac waxaad ku dhufsataa yaraba haddaad doontido laba kiilo iyo bar ku dhuf toddoba boqol iyo konton soo ma meelahaas ayay noqonaysaa toddoba boqol iyo konton kiilo qofka beertiisa uga soo go-do zakadu ka bixinay zakadii ku waajibtay nisaabku hayaa wey waay marka khamsata usuq bi noo wuxuu yahay alfun wa situunata ridqin bilcaraaqi waa kun iyo lix boqol oo rodoloo ciraaqiya weeyaan markaa toddoba boqol iyo konton ayuu sharxu idinku qorayaa kitaabka yaraan sharaxeedaysatiin wa fii maa zaada intaa wixii ka ziyaadan bixisaabihi ayuu ahaaday xisaabtiisa inta hadduu ka kor wixii ka kordhana xisaabtiisu ahaaday xisaabtu raacaya weyaan ya wa fiiha imika wuxuu nooga warramay hadda maxaa laga bixinay nisaabkii garanaya maxaa ka baxay xawl isagoo lama sharti isan hore soo marnay ilahay baa xaqahu yowma xasaadihi marka isagoo meel marka la gooyo ayaa uu qofku zakada ka bixinay zakaduna waxay ku waajibtaa markay midhuhu ay bislaadaan markay bislaadaan ayay ku waajibtaa marka la bixinayo ee shanta wasqi la bixinayana waa shanta wasqi ay gaadhayaan waa marka laga saaro marka la saafigareeyo weyaan saafi laga dhigo oo qorigii laga saaro oo ishii laga saaro oo dahaarkii laga saaro markaa waa shan wisqi oo saafiya waxba ayna la soconin ma toddoba boqol konton kiilo oo waxba ayna la soconin oo aan dahaarkii aanu la soconin dahaadhadii ayna la soconin waay wa fiiha dhexdeeda waxaa ahaaday in suqiyat min maai samaai haddii biyaha cirka lagu waraabiyo aw sayx ama biyo dareeraya si webiga iska socdoo kale alcushur cushri baa ahaaday toban meeloodoo meel ahaan baa la bixin doona toban meelood baa loo qaybin meel ahaan baa la bixin waa goorma waa marka ya cirku waraabiyey markuu cirku waraabiyey wey markaa de qofkii wax kalifaad oo markaa uu ku waraabiye ma jirto cirkii baa waraabiyey biyo socdo ayaa usoo gala uu kusoo leexiyey geedaha laftoodu waxa ay gaadheen biyihiiba xididka la gaadheen isagoo malmu waraabiyaba xididkaasi ka cabbaan markaa waxa weeyaan waxa uu bixin doona cushri xoolaha meesha kasoo gaa toban meelood marka loo qey meel ahaan buu bixinay wain suqiyat haddaa lagu waraabiy biduulaabin duulaab haddaa lagu waraabiy aw nadxin nisful baa ahaaday cushri kale barhkii marka haddii qofku isagu kalifaadu ku waraabiyey oo mashiinkii oo kale imka inagu mashiinaan isticmaalna berigii horena ceelka waxa lagaga soo saaray neef baa lagaga soo saaraya ama dameer baa lagu xidhayaa ama awr baa lagu xidhayaa ama dibi baa lagu xidhaya markaas bihii laga soo saaray biyihiiba ceelka lagaga soo saaray ama biyihii wuu soo dhuraya ama hadduu doono markaa biyaha uu soo dhurayo iyo biyaha uu aaladda kusoo saarayo waxa wey nisf cushri marka nadxigu waa biyaha lasoo meeshiis inta laga soo qaada meel halkii beerta la geenay kaa weeyaan marka nisfulcushri halkan marka waxa weya qofkii tacab baa ka galay cushrigaa lasoo sheeg kali barhkii u noqonaya marka toban meeloodow meesha tobnaad barhkeed toban meelood baa loo qabay meel ahaan soo ma meeshaasaa bar loo sii qaybanaya maalan ninka ayuu soo go-day kun kiilo beertiisi kun kiilo baa ka soo go-ay wuxuu kugu yihi sakada maxaan ka bixiya maxaa imise bixi ya kun kiilobaa soo go-ay imisaan ka bixiyaa buu ku yidhi fadal maxaa baxaya boqol baa ka baxaya fadal konton baa ka baxaya fadal laba loo qaybanaya saxwi fariid ninkaasaa helay waxaa lagu odhanaya micir kaa waraabiye mise adaa waraabiye hadduu dha cir kaa beer roobaad wey waxaa la odhanayaa toban meelood meel ahaan boqolkaa la sheegay markaa weyaan hadduu yidhahdo mayana anaa waraabiy mashiina ku waraabiyeyna waa nisfulcushri waa kontonkaa la sheegay weyaan su-aashu inta la bixinaya waa sax oo kontonkaa la sheegay iyo boqolkaa la sheegay wey laakiin qofka maxaa la weydiinaya ya labada ku yahay baa la weydiinaya saas wey faslu watuqawamu curuudu tijaarati curuud tijaaraha waa la qiimeyn doonaa cinda aakhir alxawli xawlka aakhirkiisa agtiisa ayaa markaasi la qiimeyn doonaa curuudu tijaara garanaa soo ma waa ganacsigii bayc mushtarigii watuqawamu waa la qiimeyni curuud tijaarati bayc mushtarigii cinda aakhiri alxawli xawlka aakhirkiisa ayaa la qiimeyn doonaa bimashturiyat bihi wixii lagu soo iibsaday lagu qiimeyn doonaa wayuraju min alika ay min qimati dalika haa qiimihiisana waxaa laga saari doonaa rubc ushri rubc cushri laga saari doonaa wama stukrija wixii lasoo saaro min macaadin dahab alfidati dahabkii macdanteediiya yuraju minhu waxaa laga saari doonaa rubc cushri rubc cushri baa laga saari doonaa fi lxaali isla markaas wamaa yuujadu wixii la hoolo oo min arikaasi rikaas ka midana fa fiihi lkhumusu khumus baa dhexdiisa misaabkiisu waa maxay imaka waa maxay ya curuud tijaara misaab buu ley maha in waxaa nisaab la inoo jirba shay kastaa waa inuu nisaab gaadha haddi sekada see lagu garanaya inu sekada ku ajirtay waa inuu seko gaadha marka nisaabkiisa waa in helna ya waa intii dahabka iyo fidada dahabkay fidada cishruuna diinaaran iyo miataa dirhamin mso ya kana waa saas markaa qofkani ganacsigan alaabtan ganacsigu haysto marka la qiimeeyo haddii ay gaadho nisaabkii dahabka hadduu gaadho ama nisaabkii fidada hadduu gaadho sakadii ku waajibtay waa saas alaabta kuu taalla eed haysatid waad qiimeyn doontaa labaatan diinaar oo dahaba haddii qiimahooda uu kuu gaadho amaba laba boqol oo dirham qiimahoodii hadduu gaadho nisaabkii zakada wuu gaadhay waa laga zakeynaya markaa intee laga bixinaya waxaa laga bixinaya intii laga bixinayay dahabkii fadada oo muxuu ahaa rubcucushri rubcucushrunbu wax kale mu aha markaa isagu xagga inta la bixinayo inta la bixinayo iyo nisaabka wuxuu kala mid yahay maxay dahabka iyo fadada halkaas waa waadix banaanay waay <clears throat> goorma haddaba la qiimeynaya xilliga la qiimeynaya waxa weeyaan aakhir alxawlka qofku marka uu ganacsiga u bilaabo ee uu wax iibinayo lacagta uu ku bilaabay ganacsigu inay gaadho nisaab inay gaadhaa shardi maaha intaas waa wadax wuxuu ku bilaabi karaa adduun iyo maal aan aan gaadhaynin nisaab nisaabba ka yar buu ku bilaabi karaa maalan marka fidada la joogo laba boqoloo dirham soo ma ahayn ya laba boqoloo dirham iyaa nisaaba laba boqol dirham hadduu ka yaraado zakadii ma lagu leeyahy laguma laha boqol dirham buu ka bilaaba xilligaa uu markaa wax soo uu sii iibinay boqolka dirham uu ku bilaabay boqolkan dirham ma gaadhaya nisaabki mise ma gaadhaya ya nisaab ma gaadhay mise ma gaadhay ma gaadhay marka uu bilaabay lama eegayo maxaa la eegaya xawlka marku dhamaado aakhir alxawl ma xoolihiisii qiimeyn doonaa maanta xoolahaagani imisay marayaan weeyaan haddii nisaabkii dahabka ay gaadhaan ama fidada ay gaadhaan wuu ka sakayn doona haddii nisaabkii dahabka ka yaraadaan kii fidadana ay ka yaraadaan ka sakayn maayo sake laguma lahad inuu sadaqa bixiyo mooyaan waa waadix markaas markaa markuu leeyahi watuqawamu curuudu tijaarati cinda aakhir alxawl aakhirulxawlku waa sanadka markuu dhammaado markuu soo bilaabay maalintuu bilaabay alaabta soo iibsaday ee ugu talagalay inuu sii iibiyo ganacsigu wax kale maaha curuud tijaaro waxa weyaan inuu qofku alaab soo iibsado siina iibiyo isaga oo ugu talagalay inuu ka macaasho qasdigiisu waa maxay waa macaash inuu ka macaasho weyaan marka aakhiruawlkaasu qiimeynaya aakhirulxawlka markuu qiimeeyo ya markuu nisaab hadduu gaadho sikadu ka bixinaya hadduu nisaab gaari waayana sikad ka bixin maayo waa intaas maxaa lagu qiimeynaya bimashtuuriya bihi wixii lagu soo iibsaday haddii dahab lagu soo iibsaday lacagta alaabtad kusoo iibsatay haddii dahab ay ahayd dahab baad ku qiimeyn haddaad waxaad kusoo iibsatay uu fida ahaana fidaad ku haddii labada midnaba una ahayn sida imika jirtoo kale imika dahab waba laguma ibsado marka adda doonaysa inaad alaab soo ibsatid dee dahabna maaha lacagteena fudana maaha haddii lacagta ay tahay dahab dahab baa lagu qiimeyn doona haddii fida ay tahayna fidaa lagu qiimeyn doona imika oo kale dahabna maaha fidana maaha waa maxay ya waa maxay de waa lacag shilimaan waraaqa soo ma waraaqahan waxaa loo celinaya marka dahabka nisaabkiisi baa loo celinaya waxaa odhanayaa dahabka nisaabkiisu waa imisa imisa garaam weeyaan labaatankan diinaar waa imisa garaam xagga garaamaadka lasu khilaafay qolo boqol garaam bay yihahdeen qolna waxay idhaahdeen lix iyo sagaashan garaam bay idhahdeen qolna waxay idhahdeen shan iyo siddeetan garaam ka hooseyna qaadanna marka shan iyo sideetan garaamo dahaba qiimahoodi oo han iyo sodonka garaamo dahabka waa la qiimeynaya lacag baa loo bedelaya si lacag lagu bedelaya halka garaami dahabkii sumada suuqa ka maraya baa la ohanaya deetna halka garaami dahabkii ya haddii la idhahdo konton buu maraya konton dollar buu halka garaam maraya haddaa la idhaahdo kontonkii waxaad ku dhufsanaysaa shan iyo sideetan shan iyo sideetan marka ku dhuftid maxaa kusoo baxaya lacagta kuusoo baxda ayaa nisaabkiia inta waa lacagta gaadha han iyo sideetan bal konton ku dhuf maxaa ku soo baxay ya afar boqol iyo afar kun iyo laba boqol konton afar kun iyo laba boqol konton dollar marka qofku xoolihiis u gaarhaan amaba u haysto nisaabkii nisaabkii dahabku haystaa wey lakiin insha allah waxaanu sharxi doonaa kitaabkeena soo socda an ku sharxi doonaa dahabku noociyuu ya noocyu leey maaha isku nooc maaha noocyo kala duduwan buu leeyay nooc hooseeya iyo nooc dhexe iyo nooc labayo labaatan baa dhah nooc labaatan baa dhahdaa nooc afar labaatan nooc afar labaatanka ugu sarreya nolanay afar labaatan buu leyahy saddex labaatan bu ley laba labaatan bu ley kob labaatan bu ley labaatan buu leeyahay sideed toban baana ugu hooseeya insha allahu darsigeena dambe eh, muxuu ahaa kitaabkeena soo socda ayaynu noocyada ku sheegi doonaa haddii alla lakin imika nu fahmi weyaan waay qofkii markaa wuxuu arkay inaanu haysanin lacagta intaa lag alaabtiisa afartaa kun iyo ziyaadadaas in ahayn waxuu iman nisaabka nisaabka fidada fidada nisaabkeedu muxuu ahaa laba boqol oo dirham laba boqol oo dirham waa mise garaan bayn odhanayna laba boqol oo dirham imise shilin ba udhigmaysaa ama lacag imise udhigmaysaa laba boqol oo dirham waxaynu u bedelanaa garaam garaamkiisu waa shan boqol iyo shan iyo sagaashan garaam kaugu yari kaugu yar weeyaan in ka badanna waa jiraan iyagona wuxuu raacaya n khilaafka ka hor ku jira ayuunbu raacaya shan boqol iyo shan iyo sagaashan garaam ayuu noqonaya garaamkii mase la siyaaba la ohanaya garaamkii waxaa la siyaabaa lagu odhanaya maalan halkii garaamka waxa la siyaa saddex doolar isaguu ka jaban mugti fidada fidadu ka jabantay dahabka saddex baa la siyaaba la yidhi saddex waxaad ku dhufsataa shan boqol shan iyo sagaashan ku dhuf ya kun iyo boqol shan iyo sideed soo kun toddoba boqol shan iyo sideed ninka haysta sakadu ka bixinaya marka waa w ninka afarta kun s akadu bixinaya way lanna waxa la raacaya alaxad lilmasaakiin masaakiinta kaugu dheefta badan sanana ugu dheef badan marka kun iyo waxoogaa qof marku haysto kun iyo dhowrkaa boqol marku haysto sakadu ka bixin doona sakada laga doonay ka ekeynaya rubcu cushrina waa ka bixinay qaabkaas u qiiminay oo marka ina laagta lacagta lagu soo ibsay dahabna ayna ahayn fidana ayna ahayn ayib haddii kan wixii lagu soo iibiy baa lagu qiimeyn doonaa waay qaabka loo qiimeynayo siduu noqonaya marka qaab qaabka mar sheegna waxa weyaan sida kale alaabta taalo qofku wuxuu sameynaya alaabtan lacag buu bedelaya alaabta muxuu bedelayaa lacag buu bedelaya waxa uu ku darsanayaa wixii uu haysta ee kaashan uu ku darsanaya wixii ka maqan ee lacag ahaan wixii lacage ka maqan ama diin ugu maqan ama alaab ugu dirsaday ku maqan iyadana uu ku darsanaya dabeetna xoolaha haysta halkaas kasoo baxaya intaasoo kun buu haysta marka isku wada geyn waxna alaabbi ku jiraan oo alaabta meesha utaalla wey uu iibinayo alaabta meesha utaalla uu iibinayo weyaan kuma jirto marfashka marfashka iyo kursiga meesha dhigto ku iibinay iyo miisaankan uu wax ku miisaamaya iyo kuwaas kuma jiranayo waa alaabta uu iibinayo weyaan alaabta uu iibinayo iyo lacagta kaashka uu haysto u isku darsanaya markaasuu iyo wixii ka maqan ayuu ku iibsanaya halka waxa ka maqan waxaa ka soo baxaya waxyaabaha daynta la ydhaha daynta dayntu waxay noqonaysaa laba qaybood dayntu maxay noqonaysaa laba qaybood dayn qofka ka maqan iyo dayn isaga ku maqan soo labama daynta qofka isaga ka maqan ee dadka uu deynsiiyey waa ninkaa ganacsada shaqaysanaye dayn buu bixiy isagu dadkii u dayn siiyey ka maqan ma ka ekeynay mise kama ekeynay waxaa loo qaybina laba qaybo inay dayntaasi ay tahay dayn usoo noqonayso ama qofku uu deynta ku leeyahay inuu yahay qof aamina aan dafirsanayn markuu doono uu ka soo ceshin karayo amaba markuu doonto soo siinaya qof waxhaystana ah waa qof waxhaysta oo markii loo tago soo bixinaya aan dafirsanan irsan marka caynkaasay tahay akadu ku darsanaya ka bixinaya akada ka bixinaya waxay ka dhigan tahay xoolahan wadiico ama ana u dhiibtay oo kale ku yidhi isahay oo kale bay ka dhigantah ama gacantiisa ha soo gasho ama ha ka maqnaatee akada ku darsanaya xisaabta ku darsanaya datna ka akeynay ka labaadna waa kaa cagsigiisa kaa cagsigii soo maxay qof mucsira oo waxba aan haysanin oo ay ku adag tahay inuu bixiyo waxba umahayaba ama wuu dafirsan yahay waba iguma lihid ayaa uu leey oo qof dafiray oo diiday waxa weeyaan inuu inuu iska bixiyo waa qof inay dayntaasi kasoo noqonayn taa laga zakadii ku darsan maayo inuu ka ekeeyaana waajibku maha halkaas la soo labama kaas waa marka ay dayntu ka maqan tahay maxaa hahay haddii se ku maqan qofku dayn baa lagu leeyba dayn baa lagu leeyay dayntaa isaga lagu leeyahay zakadii ma ka ridaysa maya kama ridayso sakadii waa lagu leeyay xoolahaas marka laba shardi laga helo nisaab inay gaadhaan xawlkuna soo wareego labadaa shardi haddaa la helo xawlku hadduu soo wareego nisaabki uu gaadhsiisan yahay deynta isaga lagu leeyahay ka ridi mayso maxay zakadii zakada waa lagu leeyay oo ka bixinaya oo xoolahaasi dayntii way ku waajib walow sida culimadu yidhahdeen haddii la doono dayntu haba qarqisaba xoolihiisi oo maalan hadduu sira dayntii iska bix hadduu is idhaahdo iska bix hadduu is xoolaba uma soo hadhayaanba lagu leeyabaa fara badan oo xoolahan u hayaaba waa dayn meedhan mooyaanba hadduu dayntii uu bixiyo waxba ma waxba ma soo ama wax usoo hadhay wax yar buu noqonaya wax usoo hadhay muxuu noqonaya waxyar dhumana zakada waa laga doonaya waa bixinay maadaama labada shardi laga helay nisaabkii iyo xawlkii usoo wareego u dhammaaday labaiyo tobankii bilood haduu dhamaada zakada waa laga doonaya waa bixinay waxaana u daliila cumuumka adilada rasuulku alayh salatu wasalaam waa diri jiray saxaabadiis iyo cumaashi sekadana soo ururiy ohan jire wayna soo ururin jireen tafaasiil muu siinin qofka dayn lagu leeyahay ee dayn qofka dayn lagu leeyahay waxbaa ka soo qaadana ma odhan marka cumuumka adilada ayaa la tusinaya waana madhabka alimaam ashaafici raximah llah imaam shaafici saasoo sugna ku tegay in qofkaasi zakadii lagu leeyahay oo aanay deynta lagu leeyahay akadii aynay ka ridaynin walo culamada qaar ka mid ah ha yidhahdaan culamada qaar ka mid ah way tilmaameen waxay yidhahdeen aimada kale abu xaniife oo kale iyo maliki iyagu waxa ay ku tegeen oo yidhahdeen mar haddaa qofka deyn lagu leeyahay deyntaa lagu leeyahay zakadu way ka ridaysaaba ayagu yihahdeen oo zake markaas lagu yeelan maayo lakiin tafaasiil baa iyaguna ay yeesheen ay isku si khilaafeen amaasha aahir amwaal daahira iyo amwaal baaina iyo adu tafaasiil bay iigeliyeen lakiin sidaa sawaabka waxa weeye qof hadduu xoola u haysto xoolaha u hayana sanadku usoo wareego isagoo nisaabkii gaadhay oo nisaab ah sanadku saa ugu dhammaado zakada waa bixinayaa dayn ha laguba yeeshadee xoolahan uu hayo dayn ha noqdaan amaba isaga laftiisa dayn baa lagu leeyahay fara badan baa ha noqotaba e eh, mar hadduu xoolo gacanta ku hayo wuu ka ekeynaya wuu ka ekeynaya zakada waa laga kama dhacayso zakadii daynta kama ridayso waa saas wey saasana sawaabka insha allahu kitaabkeena soo socda ama kutub socotana waynu ku arki doonaa waynu ku arki doonaa masle saddexaad ba iyadana halkaa soo gasha xagga daynta la xidhiidha maslada saddexaad waxa weeyaan qofku qofka uu daynta ku leeyahay ya qofku deynta uu ku leeyahay zakadii uu bixinayey deynta uu ku leeyay ma u siin karaa maala intaasaa lacagaan kugulahaa soo maaha lacagtaan kugulahaa si kau qaado waana deyn ka maqneed beh sidaa sawaabku waxa weeyaan inaanay asaxayn ma asaxayso qofku deynta uu ku leeyahay deyntii ku maqnayd zake u siin maayo saasaan maraaji waay wuxu min macaadin dahabi wama wamaa ay alladi kii istukrija laga soo saaray min macadin dahabi dahabka macadintiisa iyo walfidati fitad macadintiisa laga soo saaray macdinta waa meesha laga soo saara ayaa la dhahdaa kala soo saariy laftiisana waa la dhahdaa macdan waxa dahabka iyo fidada lasoo saaray dhulka laga soo saaray waa la yidhahdaa dahabka laftiisa iyo fidadii waxaa kale la yidhahdaa dhulka laga soo saarayna waa la yidhahdaa marka wama istukrija min macaadin dahab walfidati macdinta dahabka fidada wixii laga soo saaro yukhraju minhu waxa laga bixin doonaa rubcushri rubcucushri baa laga bixin doonaa filxaali isla xilligaas filxaal waa markaa weyaan filxaal maxaa ku baxay filxaal waa isla markaa weyan lala soo baxay markaa lasoo saaray dahabkii fidada baa la bixinaya maaa kubaa maa ku baxaya hawl baa wareejin jira soo maheen halkan hawl lama shardiyayo dahabkii fidadii ma soo saaray isla markaasuu bixin doona markuu nisaab gaadho nisaab hadduu gaadho isla markaasuu bixinaya hawl soo wareejin maayo wamaa yuujadu wixii la helo oo min arikaasi rikaaska ka midana fa fiihi lkhumus khumusba dhexdiisa ahaaday khumus baa ku waajibayo laga bixin doona rikaas maxaa la dhahdaa rikaas waxaa dafiinu ljaahiliyati dadkii jaahiligaha waxay aaseen ummadihii naga horreeyey waxay aaseen ee qof dhulka isagoo faqaya uu helay ummadihiina dadkii jaahiligaha weyan waqtigii jaahiliga wey waxay aaseen waxaana lagu gartaa calaamado calaamada lagu garanay marka dadkaas waxay aaseen isagoo dhulkii faqaya haddii marka waxa weyaan uu helo nisaabuna uu gaadho zakada uu ka bixinaya intuu ka bixinayana waxa weyaan waa khumus buu bixinaya waa shan meelood oo meel waxaana loo badiyey ilaanka waa la badiyey kala rubcushrigu kuwa kale weyaan waxaa loo badiyey isaga de wax khalifaado ka gaadha ma jirtaba culus ka faqanayay unbuu ka helay culus ka faqayay qodanayay unbuu ka helay marka khumus waa shan meelood oo meel ahaan ayaa u bixin doona afarta meelood kalena isaga ayaa qaadanaya isla waktigaana isagana wax sanad lasoo warejima isla markaas isagana la bixinaya halkaa aynu ku dayno sala allahu waslama wbaaraka calaa muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin